بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بين آيات كونتون إيا الشن إلى آيات اللحدا إيا سيدات سورة براء درسي قروا حاودما وما منعهم uma diidin oo kama mancin an tuqbala minhum in laga aqbalo nafaqaatuhum ilaa laakina anahum iyaw kafaruu bilaahi bay ka gaaloobeen birasuulihi walaa ya'tuuna asalaata salaadana iman maayaan ilaa oo yimaadaan sawahum kusaala iyagoo cajisan oo cagajiida walaa yunfiquuna ma markay wax bixinayaan ilaa wahum kaarihuuna iyagoo necab allah wuxuu leeyahay marka falaa tucjibka iyayna ku yaabgelinin nabiyullaahi maxamedow amwaaluhum xoolahooda walaa wlaaduhum caruurtooda inamaa yuriidu llaahu alla wuxuu la rabaa liyucadibahum inuu cadaabo bihaa maalkaa iyo caruurtaa ku cadaabo fi lxayaati dunyaa noloshaan la joogo oo dhibaatada iyo uruurinta iyo bakhaylnimada dhibbay kala kulmayaan watasaqa ay baxdo anfusuhum naftooda wahum yaguna kaafiruuna gaalay nabilahi maxamed waxaa loo sheegaya caruurtan iyo maalkan ay haystaan yayna kula noqonin inuu alla jecel yahay oo u naxariisanayo yani naftu waxay dhihi kartaa hadday dembiilayaal yihiin maxay xoolahan u haystaan ilaah xikmadda ugu jirta waxaa weeye inay ku cadaab mutaan unbaa xoolahan loo siiyey adduunyada dhibaatay kala kulmayaan ururintooda iyo bakaylnimada iyo markay jira ku dhacda iyiyay kala kulmayaan isla markaana intay macaansadaan iyo gaalnimo ku dhimanayaan intay macaansadaan bay gaalnimo ku dhiman marka waxba ha la yaabin wey falaa tucjibka yaanay ku yaabgelinin amwaaluhum xoolahooda iyo walaa awlaaduhum caruurtooda toon oo hadhihin maxay u haystaan xoolahan iyo caruurtan maadaama ay gaalo yihiin inamaa yuriidu llahu xikmadda ku jirta waxaa weeye inamaa yuriidu llaahu alla wuxuu doonayaa liyucadibahum inuu cadaabo bihaa bilamwaali filxayaati dunyaa noloshaan dhow oo dhaqaaleyntooda iyo wadwadkooda iyo naxdinta markii dhibaata ku dhacda iyo sidaasoo kale watazaqa ay baxdo anfusuhum naftoodu wahum yaguna kaafiruuna gaala yihiin intay inta macaansadaan ay gaalnimo ku dhintaan yaxlifuuna waxay ku dhaaran billaahi allay ku dhaaran inahum iyagu la minkum idinka inay idinka mid yihiin wama hum iyagu ma aha minkum idinka idinka mid maaha walaakinahum iyagu qowmu qowm weeye yafraquuna cabsanay waxay ku dhaaranayaan inay idinka mid yihiin cabsi baa u geysay ee xaqiiqada markii la eegay iimaanka idinka mid ma waa munaafiqiin ee markay leeyihiin idinka mid maana way cabsanayaan in dhibaato loo geysto ama la ciqaabay ka yaaban yihin marka idinka mid ma aha waa afka baarkiisa wey wayaxlifuuna waxay ku dhaaran bilaahi alle dhaar beena inahum iyagu la minkum idinka inay idinka mid yihiin wamaa hum iyaguna ma aha minkum idinka idinka mid ma aha walaakinahum iyagu qowmu way yafraquuna cabsanayo oo waxay gaalnimada la cadaysan laayihiin waa cabsi low yajiduuna hadday heli lahaayeen malja-an gabaad ay ku gabadaan aw maqaaraatin god buuraha ku yaala aw mudakhalan meel la galo oo godka hoostiisa ah lawallow ilayhi kaasay u jeedsan lahaayeen wahum iyaguna yajbuxuuna weliba way degdegi lahaayeen meelay u kacaan bay layihiin god buuraha ku yaala iyo gabaad kale oo xisni iyo meel dhisan iyo god dhulka hoostiisa midun hadday heli way geli iyagoo weliba aada u ordaya oon xagga dambe soo eege oo cagaha wax ka daya meelay u kacaan bay layihiin marka cabsibaa waxaan ugeysay idinka mid baa nahayda cabsibaa ugeysay low yajiduuna hadday heli lahaayeen malja gabaad xisni meel oodan bilmatal aw maqaaraatin godad buuraha ku yaallo godaha loo yaqaano aw mudakhalan makaanu gelid dhulka hoostiisa oo saraba lawallow way jeedsan lahaayeen ilayhi kaasay u jeedsan lahaayeen maqaaraadka iyo wixii lamid a wahum iyaguna yajmuxuuna way degdegi lahaayeen wa minhum waxaa ka mida man dad baa ka mida yalmizuka kugu ceebayn fi sadaqaati sadaqada fa in cuduu haddii la siiyo minhaa sadaqada raduu raalli bay noqonoo ceebta weydayn wain lam yucduu haddaan la siinin minhaa idaa hum yaskaduuna waaba iyagoo cadhaysan marka alle wuxuu leey walow anahum iyago raduu hadday raalli ka ahaan lahaayeen maa aataahum ullahu alla wuxuu siiyey oo warasuuluhu siiyey ile rasuulkaa qaasime oo qaaluu ay dhihi lahaayeen xasbuna allah allah baa nagu filan sayutiina allaahu alla wuuna siin min fadlihi risqigiisa warasuuluhu rasuulkiisuna wuuna siin innaa anagu ilallaahi xaggiisa yaan raaqibuuna jarinaynaa oon u soconaa lakaana jawaabkiibaa maqan waxaa ka mid a munaafiqiinta nabiyullaahi maxamed oo dadku ugu ceebayn sadaqada markaad qaybinayso haddii waxoogay laga siiyo sadaqada raalli bay noqon haddii aan la siinina cadayba la ilxun yihiin marka waxaa u fiicnaan lahayd waxaa alla u gartay ee rasuulku u gacanta uga dhiibay inay ku raalli noqdaan oo yidhahdeen ilaahay baa nagu filan subxaanahu wa tacaala waxbuuna siin doona nin la yidhaahdo xurquus dulquwaysira xurquus binu suhayr dulkhuwaysira oo reer bani tamiima yaa nabiga u yimid nabigoo zaka qaybinaya iyo wax qaybinaya markaasuu yii yaa maxamed icdil buuri caadilnimo sameyn fa inaka laa tacdil ma caadilnimo samaynaysid way xad in lam acdil man yacdil buuri haddaana caadilnimo samayn cariya caadilnimo samayn buuri markaasuu yidhi kaasoo kale yaa bixi doona kaasoo kale di haada kaa noociisaa bixi doono oo qur-aanka akriyu og buu yidhi oo salaadoodii salaadiina toodu ka badan tahay soomkuna sidoo kale yamruquuna min addiini kamaa yamruqu sahmu min arimya kaasoo kalea bixi doona oo daaco badan oo sidaasoo kale ah oo diinta ka dusi oon ku camalfalayn markaanu soomaaliya ka soo noqonay dadkii soomaaliya ka yimid waxoogay fiican bay wateen oo wanaagsan way iska fiicnaayeen dhalinyaro fara badan baa jirtay ama itixaad ha aadeen ama yayn ahaanin marka culimadeen sii joogtay waa waxay dhaheen nimankaa qur-aanka soma akriyi waa nimankii nabigu sheegay bay qur-aanka akriyi oga waaad calaamadooda waxaad ku garan dhagaxbuud baan markaa jooga way gaaban gaabsan dharka intii sunnada ahayd garhkana way sii daysan qur-aankay si fiican u akriy waa kuwii nabigu sheegay waxay ka reebeen way ka duseentay ka reebeen intaasay ka reebeen way ka duseentay marka waa dadka aan qur-aanka uga haddii sidoodaa la raaco waxay noqon cid kastoo qur taqaana inay dad xun tahay bay noqon hadii sidooda la raaco marka intaasay ka reebeen dhagax buur bay nin sargaalahoo joogay bay dawey ku dacweeyeen qolo culimo aho anigu aan ka mid ah markaasuu ninkii si fiican buu ugu jawaabay iyaguma muslima mase ma aha bu me waa muslim bu hadaa maxaad kala tihin bu <laughs> waa cajiib wey allah wuxuu leeyahay wa minhum waxaa ka mida man yelmizuka qof kugu ceebayn fi sadaqaati fii qismi sadaqaat sadaqada qaybinteeda fa in cuduu haddii la siiyo minhaa sadaqada rabduu raalli bay noqon wain lam yucduu haddaan la siinin minhaa sadaqadii idaa hum yaskaduuna waabiigu cadhaysan walow anahum iyagu raduu hadday raalli ku noqon lahaayeen maa aataahum ullahu alla wuxuu siiyey wa rasuuluhu wa qaaluu ay dhihi lahayn xasbuna allah allah baa nagu filan sayutiina allaahu alla wuxuu na siin min fadlihi risqigiisa wa rasuuluhu rasuul allana wuu na siin inaa anagu ilallaahi alla xaggiisaan raaqibuuna yaan rajaynaynaa lakaana khayran bay noqon lahay inama asadaqaat sadaqadu lilfuqaraai fuqaraday u sugnaatay iyo walmasaakiini iyo walcaamiliina kuwa ka shaqeeya caleyhaa sadaqada oo soo ururiya iyo walmu'allafati quluubuhum qalbiyaalkooda kuwa la soo dumayo ama gaalo ha ahaadeen ama yaanay ahaani wafi riqaabi wa fii faki riqaabi addoonka soo fakintiisa qoor bay culimmadu waa luqunta qoorta soo fakinteeda iyo walqaarimiina kuwa dayn daynaysan oo xoolahooda dayntu qarqisay iyo wa fii sabiilillaahi alla darsi jihaad iyo wabni sabiili dadka socotada ee sahayda u baahan fariidatan farad weeyo min allaahi alle xaggiisa ka ahaaday wallaahu allan caliimu ka og weeyo oo falsan zakadii markii la waajibiyey meelihii loo iili lahaa wey ee la siin lahaa fuqarada iyo masaakiinta qur-aanka markii midkood la sheego labadoodiba way soo gelin markii labadoodaba la sheegana way kala duwan yihiin marka culimmadu farqi bay u sameeyeenoo miskiinku waa qofka wax haysta wuxuun haysta laakiin ayna ku filayn laakiin faqiirku waa kaan waxbaba haysanin saasay culimadu yidhaahdeen walcaamiliina calayha waa kuwa soo ururiyo dee ka shaqeeya ujratu masalkoodii bay qaadanayaan waxoogay fiican baa la siin oo ku filan ilaan shaqadoodii bay uga tageen walmu'alafati quluubuhum way fara badan yihiin dad iimaankoodu yar daciif yaho intay islaamnimada soo galeen lagu xoojinayo oo la siinayo waa meel dad madaxa oo soo muslimay oo qabiilkoodii soo muslimay oo la rabo inay qabiilkooda soo gudageliyaan waa la siin dad oo gaala ah oo la rabo in la soo dhaweeyana waa la siin waa lafati quluubahum waa sida marka culimada qaar baa waxay leeyihiin markuu islaamku xoogoobay looma baahna mualif quluubahum looma baahna mar hadduu islaamka dadka qaar baa sidaa laakiin fi lwaqti alxaadir markaan joogno dad in la soo duma ku fiican baa jira oo waxoogay haddii dee aynu sakaba hayno saka ma la siiyaa jira wa riqaabi addoommaha lagu xorayn addoonka inta la soo gado oo sakada laga gado yaa lagu xorayn ma hayna addoonkaana walqaarimiina kuwa dayntu ka fara badatay aniba ha ahaadeen kuwa dayn fara badan ay fuushay dayntaana waa inuuna si eh, xun u daymoobin si sharci u daymoomo markuu amaahanayay adu dayn ku dhacday wey waxaa ka mid a ragga daynta la siin dadka qolo ku kala furtay xoolo intuu soo amaaday qolo ku kala furtay laakiin hadduu mumadar yahay oo jaad ku cunay waxba la siin maayo shilin la siin maayo wafii sabiili illaahi waa mujaahidiinta dadka mujaahidiinta ah yaa la siinayaa waxaa fii sabiilillahi culimmadu ay ka dhigeen daalibulcilmiga qofka daalibulcilmiga ahoo cilmi doonka ah oo cilmiga xaqa ah doonaya fii sabiilillahidu soo geli bay yidhahdeen culimada islaamka wabni sabiil waa dadka socotadooda sahayda isaga baahan inama asadaqaatu sadaqada qur-aanka lafdiga sadaqa hadduu isticmaalo zakadaa looga jeeda waxaa kaloo jira ee alubeytkii nabiga wixii jooga haddii ayna khumuskii helaynin waa la siina iyagana zakada waa ka xaaraan bay ahayd zamankii nabiga intii ka dambaysay khumuska dee meeshii isku jiroo la siin jiray hadday khumuskii waayaan iyaguba u baahan yihiin waa la siin inama sadaqaatu sadaqadu lilfuqaraai fuqaraday u sugnaatay dadkaan waxba haysanin haba yaraatee iyo walmasaakiini dadka masaakiinta ah oo wuxuun haysta laakiin ayna ku filayn iyo walcaamiliina kuwa ka shaqeeyey calayhaa sadaqada ururinteeda ka shaqeeyey iyo walmu'alafati quluubuhum kuwa qalbiyaalkooda la soo dumayo wa fi riqaabi fii faki riqaabi qoorta addoontaa ah soo fakinteeda yaa lagu bixin iyo walkaarimiina kuwa deymoobay iyo wa fii sabiili illah alla wadadiisa jihaad baa lagu bixin iyo ibni sabiil fariidatan farad weeye oo min allaahi alla xaggiisa ka ahaatay wallaahu allana caliimun xakiimun inta la siin waxoogay waa la isku hayaa waxaa la siinaya hadday zekadu fara badan tahay dadkaa wax ku filan baa la siin oo bilbeltal bil iyo wax saasa uu ku noolaan karo yaa la siin masale kaloo iyaduna meesha ku jirta zakada ma la naqlin karaa oo meeshay ku waajibtay meel aan hayn ma la geyn karaa mucaad binu jabal markuu u diray nabigu yaman tu'khadu min aqniyaaihim wa turaddu ilaa fuqaraa'ihim saasay ahayd damiirkaasaa marka culimmadu isku haysataa waxay dhihiin tuukhadu min aqniyaaihim aqniyaai lyaman wa turaddu ilaa fuqaraa'ihim fuqaraai lyaman marka lama naqlin karay leeyihi laakiin xaqiiqadu waxaa weeye wadankaa la joogo hadday zakadu ka badato xoolo badan laga qaado dadka kale u baahan waa loo safrin karaa wey waxaa kaloo culimadu isweydiiyeen xoolaha marka zakada laga bixin ma meesha xooluhu joogaa yaa zakada lagaga bixin mase ninku meeshuu joogo yaa dadka zakada la siin ruuxa milkagule meeshuu joogo culimmadu waxay yihin xooluhu meeshay joogaan dadka joogaa la siiil xoolahan ay dhowranayaano waa fuqaro in wax laga siiyo ay rabaane wa minhum waxaa ka munaafiqiinta aladiina kuwii yuduuna nabiya nabiga dhibay wayaquuluuna waxay dhihi huwa udunun waa dheg keliya wixii loo sheegon buu rumaysan waa waxa haheeye raaca loo yaqaano wey qof walba wixii u sheegon buu iska raaci qul waxaa tidhaa huwa nabigu udunu khayrin khayr dhegaysta weeye lakum idinkuu idin dhegaysan lilmuminiina muminiintana run buu u sheegi yuminidaa dambe muminiintana wuu u run sheegi wey waraxmatun raxmad weeye nabigu liladiina kuwii aamanuu muminoobay oo minkum idinka idinka mid ah waladiina kuwa yu'duuna rasuulallaahi dhiba lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab aliimun kulun munaafiqiinta waxaa ka mid ah kuwa nabiga dhibi way dacaayadeen waxay dhaheen ilaa iyagaa warbay u keenayaa ku kalena war buu u keeni war waa dheg keliya bay dhaheen dheg keliya wixii loo sheegay unbuu qaadan marka waxa weeye udunu khayr khayrkuu dhegaystaa yu'minu billaahi alluu rumeeyey wa yuminu wuu u run sheegi lilmuminiina waa sidaa wey yuminadaasi yusadiqu wey wuu run sheegi wa minhum waxaa ka mida aladiina kuwiibaa ka mida munaafiqiinta yuduuna nabiya nabiga dhibaayey wayaquuluuna waxay dhihi huwa udunu dhekeliyaalo wey wahaheeye raac qul waxaa tidhaa udunu khayrin khayr dhegaysta weeye nabigu wixii khayr u dhegaystaa ee runa lakum idinku idin dhegaystaana yuminu wuu rumeeyey bilaahi alluu rumeeyey wayuminu wuu u run sheegi lilmuminiina muminiinta waraxmatun raxmad weeye udununta horay ku cadfan tahay liladiina kuwiibuu raxmad u yahay aamanuu muminoobayo minkum idinka idinka mid a lahum waxaa usugnaaday cadaabun cadaab aliimun oo xanuujiya mulim yaxlifuuna way ku dhaaran bilaahi alle lakum idinka idiin dhaaran liyurduukum inay idin raaligeliyaan iyagoo munaafiqiina iyoy afka baarkiisa dhaaran si aada raalli uga noqotaan ood uga aamustaan wallaahu alle iyo warasuuluhu rasuulkiisa axaqu mudan an yurduuhu inay raaligeliyaan inkaanuu muminiin hadday yihiin iyo munaafiqnimadii iyo waxyaabihii ay soo sameeyeen inaanaan sidaa yeelanonu qumanahay yay ku dhaaranayaan idinkay idinku raaligelin waxaa ka fiican aliya rasuulka inay raaligeliyaan waxa weeye shaygu xaq hadduu yahay cid kale loogama amar qaato wey yaxlifuuna waxay ku dhaaran bilaahi ale lakum idinkay idiin dhaaran liyurduukum inay idinku raaligeliyaan wallaahu alle iyo warasuuluhu rasuulkiisa axaqu mudan an yurduuhu inay raaligeliyaan in kaanuu muminiina muminiin hadday yihiin de muminiin bayn ahayn alam yaclamuu miyaanay ogeyn annahu shaniga meesha jiraa inuu yahay man yuxaadid illaaha alla qofkii isu qutura khilaafo kori quturka mataqaan waa inuu ruuxu saa isu taago dhaqaaqi waayo oo la riixi kari waayo qofkii khilaafa leey wa rasuulahu rasuulkiisa fa ana lahu qofkaa waxaa khaalidiina fiiha way ku waarayaan daalika kaasi ay naarta gelayaan ay ku waarayaan alkhizyu dulli weeye alcadiim oo weyn allah wuxuu leeya miyaanay ogeyn qofkii alliya rasuulka khilaafa inuu jahanamo geli miyaanay ogeyn sharciga qofkii khilaafa xaqa qofkii khilaafa waxa weeye sifada wanaagsan qofkii khilaafa inuu naar gala yahay miyana ogeyn miyanay sidaa ogeyn haddi hadday ogyihiin maba ayna yeelen sidaa alam yaclamuun miyaanay ogeyn annahu xaalada jirtaa inay taa shaniga jiraa man yuxaadidillaaha alla qofkii khilaafa oo isu qutura wa rasuulahu rasuul alla khilaafa fa ana lahu qofkaa waxaa u sugnaaday naara jahanamo jahanamo naarteeda khaalidiina xaalo ay ku waari fiihaa dhexdeeda dalika kaasi alkhizyu dulli weeye alcadiim oo weyn yaxdaru lmunaafiquuna waxay ka baqayaan oy ka digtoon yihiin an tunazla inay soo degto calayhim dushooda suuratun suurad tunabiuhum ka waranta bimaa fii quluubihim waxa qalbigooda ku jira qul waxaa tidhaa istahziu jeesjeesa oo saa doontaan sameeya in allaha alla mukhrijun wuu soo daahirin maa taxdaruuna waxaad ka baqayseen walain sa'altahum haddaad su-aashana layaquuluna waxay dhihi inamaa kunaa waxaanu ahayn nakhuudu kuwa dhex galayoo dee iska kaftamaya wanalcabu iska cyaaraya qul waxaa tidhi abilaahi alle iyo wa aayaatii aayadihiisa iyo warasuulihi miyaad kuntum tihiin tahsadiuuna kuwa ku jeesees niman baa jiray munaafiqiina nin la yidhaahdo julas binu suwayn wadiica binu haabit makshin binu xumayir yaa nabiga xantay adu siyaabo badan bay ku xanteen baa la yidhaha wahay kuwa waa kuwa inoogu cilweyn oo inoogu fulaysan bay yidhaahdeen marna waxay yidhaahdeen qoladan hadda reer bani asfar ku duulaysa waa tabuuka nimankii reer ruume la ogaa wale waxaad arki doontaa iyagoo inta la xidhxidho la qabqabtay yaad arki doontaa kuwo kalena waxay yidhaahdeen hadal kale iyaguna soo dhigeeno waxaan uu nabiyullahi inagu rag ragayno nahay dad fiican baa nahay waxaan nabiyullaahi maxamed sheegi hadduu run yahay wale dameeraha waan ka shar badannahay wiil dhallinyaro ah caamir al ansaari yaa la joogay markaasuu yidhi dameeraha waad ka shar badantihin waanan idin sheegi buu yidhi wiilkiibaa nabiga u tegey wuu u sheegay iyagiibaa loo yeedhay julaas binu suweyd iyo wadiica binu saabit iyo makshin binu xumayir markaa waxay dhaheen yaa rasuulallaahi nabiga oo markaa intuu hal fuula inuu dhaqaaqo rabay yimaadeen markaasay sidaasaa tidhaaheen bay leeyihin maanaan dhihin bay wiilkiina wuxuu leeyahay ilaahay ow runta iyo beenaalaha kala cadee runtii iyo beenta kala cadee wiilkiina leeyahay ilaahay aayadanu soo dejiye marka wala bilaahi wa aayaatihi markaa sidaasuu nabiga rakaabkiisa u haystaa dhulkuu ku jiitamaya qul abilaahi wa aayaatihi marka nimankaa saddexda ah qaybna waxoogay way ninka nin baa fiicnaa makshin nin la waan arki doonaa allah wuxuu leeyahay yaxdarulmunaafiquuna munaafiquuntu waxay ka digtoon yihiin oy ka baqayaan an tunazla inay ku soo degto calayhim dushooda suuratun suurad tunabiuhum ka waramaysa bimaa fii quluubihim qalbiyaalkooda waxa ku jira qul waxaa tidhaa istahziuu jeesjeesa nagu jeesjeesa diinta ku jeesjeesa in allaha alla mukhrijun wuu soo saari daahir buu ka dhigmaa taxdarun waxaad ka baqaysaan oo qalbigiinna suurad idinka waranta soo maaha ilahay wuu soo daahiri wax qalbigiinna ku jira walain sa'altahum kuwa haddaad weydiiso oo war sidaa miyaa tidaahen tidhaahdo layaquuluna waxay dhihi inamaa kunaa waxaanu ahayn nakuudu kuwo iska kaftamay waa iska dhexgalay anagoon ka fiirsanin oo nalcab waa ciyaaren waa markii la weydiiyey intuu wiilku u sheegay nabiga yal war sidaa ma tidhahan waa iska ciyaarayni ciyaar bay ahayd marka aayaddu soo degtay wey qul waxaad ku tidhaa baa layidhi abilaahi iyo wa aayaatihi aayadihiisa iyo rasuulihi miyaad kuntum tihiin tastahazuuna kuwa ku jeeseesa nabigu sii socda way daba jiitama ya rasuulla waan iska kaftamayn laa tactadiru ha cudur daar sheeganina maxaa yeelay qad kafartum waad gaalowdeen bacda iimaanikum iimaankiina kadib ilan munaafiqiintu iimaan bay markii hore muujiyeen in nacfu haddaan saamaxno can daa'ifatin qayb oo minkum idinka idin ka mid a nucadib waan cadaabaynaa daa'ifatan qayb maxaa yeelay biannahum iyo kaanu waxay mujrimiina dambiilayaal bay ahay saddexdii nin baa kala roonaydo ninkay la yidhaha maqsim bin xumayr wuxuu yidhi waxaan jeclaan lahaa inta laba saddexdeennaba boqol jeeda la inugu dhufto inayna aayadi inugu soo degin baan jeclaan lahaa bu markay labadii kale yidhaahdeen waan iska ciyaaraynay isaga wuxu uhi yaa rasuulallah magacaygiibaa ila hadhay magacu makshin waa wax adag oo qallaf ah waa dameer iyo wax lamid a ah. yaa rasuulallah magacaygiibaa ila hadhay magaca ii bedel cabdiraxmaan baa markii dambe loo bixiy isagu u fiicnaa marka daa'ifada la cafiyey waa kuwa waa ninkaa wey laa tactadiruuha cudurdaar sheeganina qad kafartum waad gaalowdeen bacda iimaanikum iimaankiinni kadib in nacfu haddaan saamaxno oon cafino can daa'ifatin qayb oo minkum idinkaydan ka mid a waa labadii nin julas binu binu julasi waxa weeye wadiica nucadib waanu cadaabaynaa daa'ifatan qayb kuwa la cafiyey waa ninkii makshin ahaa labada kalena waa kuwa nucadib daaifatan baanu cadaabi biannahum bisababi annahum kaanuu waxayn mujrimiina dembiilayaal almunaafiquuna munaafiquuntu iyo walmunaafiqaatu gabdhaha munaafiqaadka ah bacduhum qaarkood min bacdin qaarka kale ka tirsan yihin waa isku jinsi waa isku nooc waa isku fikrad dhaqankoodana maxaa ka mid ah ya'muruuna waxay amri bilmunkari waxa xun wayanhowna way nahyiin can ilmacruufi shayga wanaagsan wayaqbiduuna way laabi aydiyahum gacmahooda oo markii wax bixiya la yidhaha waxba ma bixinayaan nasullaaha allay iloobeen alla dikrigiisii bay iloobeen fa nasiyahum allana ilowshahoogii buu ka abaalmariyey yacni wuxuu ula dhaqmay alla sidii wax la ilowsan yahay oo kale raxmadiisii buu ka daayay sidii waxaan waxba yani qiimad xagga alla kamala in almunaafiqiina munaafiqiintu hum iyagu alfaasiquuna wey munaafiqiinta gabadh iyo wiilba waa isku jinsi waa isku nooc dabcigoodana waxaa ka mid a waxa xunna way amraan waxa fiicanna way nahiyaan waana bakhaylo gacantoodu saasay u laaban tahay haddii wax bixiya la yidhaah oo dee hoostay ka cabsanayaan inay waxuun bixiyaan baa suuragale waa bakhaylo almunaafiquuna munaafiquuntu raggaahi iyo walmunaafiqaatu munaafiqiinta gabdhaha ahi bacduhum qaarkood min bacdi qaarka kale ka ahdeen waa isku nooc ya'muruuna way amri dhaqan ahaan bilmunkari waxa xun wayanhowna way nahyi cani ilmacruufi waxa wanaagsan wayaqbiduuna way laabi aydiyahum gacmahooday laabi waxbixintay ka laabi nasullaaha nasuu dikra allah alla dikrigiisiibay iloobeen fa nasiyahum allana nisyaankoodii buu ka abaalmariyey sidii wax la ilowsan yahay buu ula dhaqmay in almunaafiqiina munaafiqiintu hum keligood baa alfaasiquun ah wacadallaahu alla wuxuu u ballan qaaday almunaafiqiina munaafiqiinta ragga ah walmunaafiqaati munaafiqaadka gabdhaha ah iyo walkufaara gaalada dhabta ah naara jahanama jahanamo naarteeda khaalidiina fiihaa xaalo ay ku waariyeen marka kufaartu waa gaaladan cadaynu iska aragno munaafiqiintaa ka dhib badan munaafiqiintu waa balaayo kula joogto oo dadka isku diro way u kala wariyoono cadowgiibay sirta u geyno waa balaayo kugu jirta dee gaalkii halkaasu taagan waa iska ilaalin kuma khayaani karo waad iska celin gaalkii laakiin munaafiqiintu waa bale kugu dhex jirta wey wacadallaahu alla wuu ballan qaaday almunaafiqiina munaafiqiinta wuxuu u ballan qaaday iyo walmunaafiqaati gabdhaha munaafiqaadka ah iyowalkufaara gaalada muuqata naara jahanama jahanamo naarteeda khaalidiina fiihaa xaala ay ku waari hiya naartu jahanamo ahi xasbuhum way ku filanta loogu calaacali maayo mar haddii jahanamo la geeyo maxaa si kale loo dhihi waayo la dhihi maayo jahamana markii keligeed la sheego naar oo dhan baa loo jeedaa jahanama laakiin markii la tirinayo toddobada dabaq midda u sarraysa wey jahanama toddobada dabaqee naartu tahay markii la tiriyo midda u saraysaa jahanamo layidha laakiin markii naaraha si guud looga sheekay jahanamo waa naarahoo dhan hiya naartaa jahanami xasbuhum way ku filan tahay walacanahum llahu allaa lacnaday oo ka dheereeyey saa naar baaba la geliyey walahum waxaa u ahaaday cadaabun cadaab muqiimun oo daa'ima oon kala go' lahayn mar alla markay yar dantaba waa la soo hurinayaa un wallahu subxana wa taala